wa sharcan sharci ahaan curfiga shareecadana salaad waxaa la yidhahdaa kamaa qaala araaficiyu siduu raafici sheegayba aqwaalun hadallo ama oraahiyo wa afcaalun iyo ficilo muftataxatun bitakbiiri lagu bilaabo allahu akbar mukhtatamatun bitasliimi laguna dhammeeyo assalaamu calaykum bisharaa'ia maksuusa ay maca sharaaia maksuusa iyadoo shuruudo gaar ahna la ilaalinayo oo loola imanayo siduu raaficiba yidhi buu ina yidhi hore waxaynu usoo sheegnay raafici haddii war laga soo kitaabku ku yidhina aan la sheegin waa halkee asharxu lkabiir unbuu noqonaya nacam tacriifkaasuu markaa u sheegay salaada maaragtay inay tahay aqwaal iyo afcaal allahu akbar ku bilaabanta assalaamu calaykumna ku dhammaata shuruudo gaarana leh الصلاة المفروضة وفي بعض النسخ الصلوات المفروضة صلاة فرلك أما صلاة فرلك أصلا نسخة كلا كقرنيت خمس شنوي يجب كل منها شنطة مد كستو كميدي وحي كو واجبتا بأول الوقت وقت بلوغيس وقت جيدة أي لا ضحي بلوغيس يي مد ولبا كو واجبتا وجوبا واجب نما موسعا جانس له فرصة كبنانت هذا يعني وقتي uu qofku haysanayo oo aan degdeg ahayn ilaa an yabqaa ilaa inta uu ka hadhayo min alwaqti waqtigii salaad walba maa yasacuhaa intii ku filayd uuni fayadiiqu markaasaa waajibkii uu noqonayaa mid cidhiidhi ah xiina idin wakhtigaasi oo aanu qofkii markaa fursad haysana la leeyahay ilow ilow waa inaad gasho yani salaadu goormay waajibtaa salaaddu waxay waajibtaa marka wakhtigeedu soo galo marka wakhtigeedu soo galo iyay waajibtaa hase ahaatee qofku fursad buu haystaayo lama laha ilow ilow mar haddii waktigii soo galay salaada gal lama odhanayo oo waxaa la yidhaahdaa waajib muwasaca muwasac waxaa loola jeedaa waktigii loogu talagalay wuu ka badan yahay iyadii waktigeedii baa ka badan salaadii waktigeedii yaa ka badan markaa nooca waajibka noocaasee waktigii loogu talagalay uu ka badan yahay ayaa waajib muwasaca la yidhaahdo mudayaq goormay noqonaysaa salaadii ama waajib markaa la ciriiriyey marka waktigeedii uu ka hadho uun intii ku filayd intii iyadun ku filayd markay hadho markaasaa wujuubkii ama waajibnimadii salaadu mid markaa mudayaqa ama la ciriiriyey ay noqonaysaayo aanad jaanis haysan fursad aanad lahayn lagu leeyahay salaadii hore ka gal aduhru ta koobaad duhurkii ay salaatuhu waktigaa duhurka ah salaadiisii weeyi qaala nawowiyu nawowi wuxuu yihi wasumiyat bidaalika salaadii duhur baa salaadan lagu magacaabay liannahaa salaadani daahiratu mid muuqata weeyi fii wasati nahaar oo maalinka bartankiisii la tukanayo oo aan qarsoonayn marka duhridani min aduhuur baa laga keenay buu leeyay muuqashadii waxaa kaloo la odhan karaa mayane dee duhri waqtigaa zawaalka markay qoraxdu ay iilato saacaddaa ayaa af carabiga duhri la yidhaahdaa salaadanna waktigaasaa la tukanaya markaa waa salaadii saacadda duhurka waayahay wa walu waqtihaa waqtigeeda bilowgiisu zawaalu ay maylu shamsi waa qoraxda iilashadeeda can wasati samaai samada bartankeeda ay ka iilanayso wasat bifatxi siin wast haddii la yidhahdo siinka la sukooniyo waa bimacnaa bayna wasta alqowm ay bayna اlqowm laakiin marka aanay bayna meesha anfacaynin iminka bayna الsamaa'i dee can bayni الsamaa ma soconayso markaa wasat siinka waa la fadxinaya markanoo kale in la sukuuniyaana way bannaantah laakiin markay bimacnaa bayno tahay iyadu mar walba waa sukuunsanta can wasat الsamaa'i samada bartankeeda ka iilashada ay markaa ka iilanayso weey laa binnadari linafsi اlamri iilashadaasi oo aan ahayn marka laga eego xaqiiqada bal limaa yadharu lana ee marka laga eego waxa innaga inoo muuqda qoraxdu kolka ay bartanka ka iilato xaqiiqadeeda inaynaan dareemin baa laga yaabaa laakiin inagu de waxa wey markaynu ishii eegno mar baynu is odhanayna wa markaasaynu markaa inagu aynu xisaabsanaynaaye xaqiiqada laynuguma kelifino dee xaqiiqadu xisaabaad iyo hawlo adag bay u baahan tahay wayucrafu dalika almaylu iilashadaa waxa lagu garanayaa bitaxwiili اdilli harku inu markaa ay bitaxawulihi tawiil maanta bimacnaa taxawul uune harkii inuu isu bedelo ama ay qoraxduba u guuriso haddaad sideeda u dayso ilaa jihati اlmashriqi dhanka bariga bada tanaahi qisarihi marka uu soo dhamaado gaaba ay soo dhammaato gaabashadiisii alladii huwa gaayatu irtifaaci الshamsi gaabashada dhammaadkeedaa soo ah halkii ugu dambeysay korukaca qoraxda harkii xaggan galbeed buuxigaa markay soo baxdo mar kastay qoraxdii kor u kacdo harkii wuu soo gaabanaya soo gaabashadaasi waxay dhammaanaysaa markay qoraxdu halkii ugu sarraysay taagantahay ayaa isaguna uu harkuna ugu gaaban yahay deetana wuu wareegayaayo harkii dhinacan jiray dhinacan kale u wareegaya markuu sidaa u wareego ee uu adnaa ziyaada in yar oo siyaadaa ah uu bilaabo waxaad ogaatay inay qoraxdi iilatay markaasa markaa waqtigii duhurku soo galay waakhiruhu aakhirkiisu ay waqti duhri duhurka waqtigiisa aakhirkiisu idaa saara dillu kulli shayin milahu wax walba harkiisu waa markuu leekaado bacda ay hayra dilli zawaali marka laga reebo harkii marka zawaalka harkii iilashada intii yareeda soo hadhay markuu soo gaabtay soo gaabtay markii ugu gaabnaa intii soo harhsanayd kaasaa la yidhaha dillu zawaal marka bacda dhilli zawaali harkii zawaalka mooyaane hadduu hayrada uu ku macnaya aan ku fasiro ama bacda dhilli zawaali dhillu zawaalkii kadib inta kale ee markaa ku korodhay waa inay shaygii leekaato wadhillu dhilligu luqatan luq ahaan assatru waa asturka taquul waxaad odhanaysaa ana fii dhilli fulaanin ama assitru waa waxa wax astura dad satru tirahda satri tirahda waa masdar dad sitri tirahda wixii wax asturaya weeye taquul waxaad ana fii dhilli fulaanin ay sitrihi ninkaa hebel ah asturkiisa ayaan ku jiraayo yacni ninkaas baa igu filan weeye oo yacni aan ku asturanahay walayse dhillu cadama ashamsi marka yacni afcalabiyahaan saasaa marka hore u ahaa laakiin de haddana harhkii ayaa dhilli loo isticmaala lannahu maaragtay waa qoraxdii baa dee kaa asturay walayse dhillu harku ma aha buu yidhi cadama ashamsi qorax la-aanta maaha kamaa qad yutawahamu sida la ismoodsiinayo harku qasab maaha inuu ka dhashay qoraxdiioo lagaa qariyey buu yidhi bal huwa amrun wujuudiyu waa arin jiritaan lahoo makhluuqahoo ilaahay abuur yakhluquhu llahu tacaala ilaahay baa abuura buu yidhi linafci lbadani wagayrihi si uu jirka u anfaco iyo wixii kale xikmadaha kale ku jiraba iyaa ilaahay u abuuraa wuxuu ugala jeedaa sheekhu hadhba haddii la sheego macnaheedu qorax baa jirta maaha qiyaamahaba ama eh, de waxa weeye dadka markaa eh, muslimiintii maalinta qiyaamaha har harsanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuurayo ama harka carshiga harka carshigana macnaheedu maaha qoraxdii baa ka sarrayso oo qoraxdiibaa deetana uu markaa xijaabay ma saasuu markaa sheekhu doonaya inuu na yidhaahdo khasab ma aha haddii har la sheego in qoraxi ay meeshaa jirtaa khasab ma aha buu leeyay waa arrin marka xagga caqiidada calaa qalale walcasru casarkii ay salaatuhaa salaaddii casar baynu sheegaynaaye marka casri waktigana waa la yidhaahdaa salaaddii lafteedana casri waa la yhaha magaceedii wey sida duhurna waa la mid marka haddaad salaat lcasri ama salaat duhri tidhahda muanaf bay noqonaysaa haddaad alcasru iyo alduhru iyo tidhaahdana mudakr iyo muanasba waa laga dhigi karaa wasumiyat bidaalika sidanaa lagu magacaabay casri baa lagu magacaabay limucaasaratiha waqta alghuruub waayo waxay la wakti tahayo yani u dhowdahay buu ujeedaa mucaasaradu waa inay labada shay isku wakti noqdaan waxay la wakti tahay yani wuxuu ujeeda waxay u dhowdahay qorax dhicii bay u dhowdahay marka halkaasaa deetana casrida laga keenay buuli wa awalu waqtiha waqtigan casarku halkuu ka bilaabmaa aziyaadatu calaa dili lmili waa in harkii markuu shaygii leekaaday uu in yar kordho marka kororkaasina waa inagii hore soo sheegnay muddada kor siyaadada lafteedu waqtigii casarkii kamid tahay kor shayga harkiisii leekaaday marka dhiligii istiwaaga ama zawaalka laga laga reebo casarkii waa soo galay walil casri casarku wuxuu leeyahay khamsatu awqaatin shan waqti shan waqti buu leeyahay yani waqtigiisa shan magac baa loo kala sameeyaa shan xukun ayuu kala leeyahay axad marka maaha in shan waqti oo kala duwan waa isla waqtigiisii uun ayuunbaa la qaybinayaayo magacyo kala yeelanaya axaduhaa qaybta koobaad waqtu lfadiilati waa waqtigii fadliga badnaa wa ficluha waa in la sameeyo salaada awala waqti salaada waqtiga bilowgiisa salaad waliba waqtiga bilowgiisa ayaa afdalkeeda ah markaa bilowgii waa waqtulfadiila la odhanaya wahaani qaybta labaad waqtulikhtiyaar waa waqtiga uu qofku ikhtiyaar u leeyahay inuu markaa iska sameeyo oo yani waxa wey waa waqti qaybaha kale ka fadli badan qofkuna uu markaa ikhtiyaar u haysto laakiin isaga laftiisa ayaa dee sii kala fadli badanoo bilowgii iyuunbaa kasii fadli badan waashaara lahu lmusanifu kaa musanifku wuxuu ku sheegay buu yidhi sheekhu biqowlihi hadalka uu yidhi wa aakhiruhu casarka aakhirkiisu fi likhtiyaari ay fii waqti likhtiyaari marka markaa aynu ka eegno xaggii waqtiga ikhtiyaarka ilaa dililmilayni waa ilaa inta harku uu shayga labadii la ekaanayo ayaa waqtulikhtiyaar la yidhaahdaa oo yani waxa wey waqtigaasi ayrkii wuu ka fadli badan yahay isaguna sii kala fadli badnaadeen whaaliu ka saddexaad waqtuljawaaz waa waqtigii salaadu ay bannaanayd ay maca alkaraahati baa markaa la odhanaya iyadoo markaa yani karaahana ay markaa jirto oo la karaahiyeysanay wa ashaara lahu lmusanifu sheekhu wuxuu ku sheegay kaa biqowli hadalka uu yidhi wa fi ljawaazi ilaa guruubi shamsi waqtuljawaazkuna waqtiga ay salaaddu iska bannaan tahay in markaa dib loogu dhigo laakiin la karaahiyeysanayo waa ilaa inta qoraxdu ka dhacayso marka waqtulkaraahahaasi wuxuu ka bilaabmaa baa la yidhi markay qoraxdu casaato ma cawlaan ay noqoto markaa ilaa intay qoraxdu ka dhacayso ayaa waqtulkaraaha la yidhaahdaayo salaada inaad waktigaa gaadhsiiso iyaa makruuha laakiin kuma dambaabaysid waraabicu ka afraad waqtu jawaazin bilaa karaaha waa waqti waqtu jawaaz leena waqti salaadu ay bannaan in loo dibdhigo karaahana aan lahayn laakiin sidii fadliga badnayd ay ku seegtay wa waxa weeye kaasi min masiiri dilli milayni laga soo bilaabo harku markuu shayga labadii leekaado ilal isfiraan ilaa inta qoraxdu ay casaanayso ama ay cawlaanayso markaa harkii baa laba leekaaday laba laab noqday laakiin weli qoraxdii may casaan waa waqtu eh, jawaaz bilaa karaaha markay markaa casaato cawlaan noqoto waqtulkaraahihi baa la gaadhay ilaa intay qoraxdu ka dhacayso ayuu waqtulkaraahina soconaya wlkhaamisu ka shanaad waqtu taxriimin waa waqtigii xaaraanta ahaa yani in salaada loogu dibdhigaa ay xaaraanta ahaydo wa huwa kaasi waxa weye taakhiiruhaa waa in salaadii loo dibdhigo ilaa an yabqaa min alwaqti ilaa uu ka haro waktiga maa laa yasacuha waxaan ku filayni salaadii salaadii inaad dib dhigto ilaa waktigii uu ka harayo wax aan salaadiiba ku filayni taasida waqtulxurmaa la yidhaahda ama waqtu taxriimo waa waqti ay xaaraan tahay salaada inaad markaa gaadhsiiso dib ugu dhigto walmaqribu salaadii maqrib ayaa iyaduna ka mid ah oo markaa tii saddexaad noqonaysa ey salaatuhabaa laga wadaayo salaadii magacaa lahayd salaadii maqrib weeye marka maqrib sideeda waa qorax dhici haddana salaada lafteedii baa maqrib loo bixiyey marka imika salaatuhaa markuu leeyahay waa salaatulmaqribi maqribtiiba markaa mucanaf ka dhigay waayo maqribti maanta waa salaadii lafteedii waa salaadiio waa salaadii unbaa salaadii loo idaafeeyey sida shahru ramadaano oo kale idaafadii ay bayaaniyay bayaaniye odhan jireen wa sumiyat bidaalika magacaasaa loo bixiyey salaatulmaqrib baa la yidhi lificlihaa waqti alguruub waayo waxaa la sameeyaa de waa markii qorax dhucu markaa markay qoraxdii dhacdo iyaa salaadan la sameey saasa markaa salaatu maghrib loo yiri wa waqtuha iyada waqtigeedu waaxidun waa mid qura yani wuxuu jeeda waa mudayiq waa waqti ciriirsan oo iyadun ku filan oon ka ziyaado ahayn wa huwa waxa weeye ghuruubu shamsi qorax dhaca weeye ay bijamiici qursiha baa laga wadaaye qursigeedii yani jirmigeedii oo dhan qoraxdii jirhkeedii o dhan waa inuu qarsoonaado qursigeedii oo dhan walaa yaduru baqaau shucaacin bacdahu dhib keeni maayo in markaa shucaaceedii iyada dabadeed dhicitaankii dabadii bacda alghuruubi ghuruubkii dabadii in shucaacii qoraxdu iyo fallaadhaheedii ay sii baaqi ahaadaan taasi waxa weeyaan dhib ma lehe dee waktigii salaadda waa la gahay kol hadii qoraxdii ay qarsoontay wa bimiqdaari maa yuadinu shaksu ilaa iyo qadar wa bimiqdaari maa miqdaari waa qoraxdhicii iyo weliba qadarka maa yuadinu inta uu qofku adimayo ashaksu wayatawadau uu weysaysanayo aw yatayamamu ama uu gebagabaysanayo hadduu de gebagabaysu ku tukanayay wayasturu lcawrata uu dharkii uu markaa cawradiisa ku asturayay xidhanayo wayuqiimu salaata salaadii uu markaa aqiimayo wayusalii khamsa rakacaatin shan ragcadoodna uu tukanayo saddexdii faralka ahaa iyo laba sunno ah haddaynu labadii ka horreeyey xisaabinana toddoba ragcadood bay noqonaya وqwlه hadلka u sheekh yhi وbmiqdaari ilى akhirihi saaqiط fii bacضi نuskhi اmatn intaasi kitaabka nuskdiisa qaar bay ka dhacday faida اnqada اmiqdaaru اmadkuur qadarkaa aynu sheegnay markuu dhammaado qoraxdii baa dhacday weysaad waad weysaysatay dharkii baad xidhatay shantii ragcadood baad tukatay ama toddobadii ragcadood kharaja waqtua saasuu waqtigii ku baxayba waqtigii salaadu saasuu ku baxay wahada huwa اlqowl اljadiidu kaasi waa qowlkii jadiidka ah ee cusbaa ee dambe ee shaafici shaafici qowlkii uu waagii dambe uu markaa fatwoon jiray uu ku tegey kaasuu ahaa walqadiimu madhabkiisii hore intii hore uu qabayna warajaxahu nawawiyu imaamu nawowina waabu rajaxaye ana waqtaha waa in wakhtigeedu yamtadu uu fidsan yahay ilaa makiibi shafaq alaxmar ilaa iyo markaa casaanku uu maqnaanayo shafaqa cas shafaq waa waxaan midabkan cas ee ka dambeeya qoraxda midabkaa guduudani ilaa inta uu maqnaanayo in wakhtigeedii uu baaqi yahay ayaa qowlkii hore ee shaaficiye madhabkiisii hore uu ahaa nawowina isagii buu rajaxay oo axaadiis badan baa taageeraysa buu yidhi isagaa markaa muctamada kaa qadiimka ah iyaa halkan muctamad noqday oo madhabkii markaa imika isagaa la fadwoonay walcishaau salaadii cishaa bikasril cayni caynka waa la kasrin mamduudun waana la madiyo hamsa u dambeeyo cishaau weeyaane ismun liawali alaami af carabi ahaan wuxuu magac u yahay mugdiga ama maarata bilowgiisa habeenka habeenka madowgiisa qeybtiisan hore baa cishaa la yidhaahda wa sumiyat isalaatu bidalika salaadan haddaba cishaayna waxaa cishaa loogu magacaabay lificlihaa fii dee waxaa la sameeya habeenka qeybtiisa hore wa awalu waqtiha iyada waqtigeed wuxuu ka bilaabmaa idaa gaaba ashafaqu alaxmar marka uu markaa midabkaa casi uu maqnaado meesha ka baxo markaasaa waqtiga cishaa'igu u bilaabma waama albaladu aladii laa yagiibu fiihi shafaq waama albaladu dhulkii laakiin beledkii ama wadankii alladii laa yagiibu fiihi shafaqu aanu midabkaasi kaba maqnaanin wadamada qaar baa jira aan midabkaasi qarsoon qarsoonaanba wadankii aanu midabkaasi qarsoonaanaynba iminka yurub oo kale meelaha qaarkood dee sidii ay casaankii u arkayeen uunbay haddana dhinacna soo oo salaadii subax ay xagga ka soo gelaysa waayo marka horeba qoraxdu xaggaasay ka maraysaa meel fog bay ka maraysa oo aan markaa u dhoweyn marka xaggaasay ka dhacday midabkii weli wada tegin unboo dhinacii kale salaada subaxna ay u soo marka kuwaasi wixiiba kama maqnaana maxaa la samaynayaa sheekhaa kuu sheego wuxuu ku yidhi wa ama albeledu aladii beledkii isaga laa yagiibu fiihi shafaqu aanu midabkaasi qarsoonaanaynin fa waqtulcishaai fii xaqi ahlihi dadka wadankaa degan iyaga waxaa xaqooda uu noqonayaa waqtigii cishaayigu uu noqonayaa an yamdiya in ay tagto bacda alguruubi qoraxdhaca dabadeed zamanun waqti yagiibu fiihi uu maqnaado shafaqu aqrabilbilaadi dhulka qaybta eh, eh, dhulalka ama wadamada ka ugu soo dhow iyaga shafaqoodii eh, maqnaanayo ilayhim iyaga ugu soo dhow yani an yamdiya waa inuu tago bacda alguruubi qoraxdhaca dabadi zamanun waqti yagiibu fiihi uu isagu maqnaan karo shafaqu aqrab ilbilaadi ilayhim dhulka iyaga ugu soo dhow shafaqoodii markaa meesha ugu soo dhow ee shafaqu uu ka maqnaado ee uu qarsoomo ayay odhanayaan war noo sheega intee udhaxaysa marka imisa saacadood ay qoraxdu dhacsanaato ayaa uu shafaqu qarsoomaa kolkii markaa hadde la yidhaahdo intaasoo daqiiquu sii jiraa intii unbay tirsanayaan kolka intii ka dhammaato waxay samaynayaan way iska cishaaigii bay tukanayaan ee la odhan maayo salaaddii cishaai waa idinka dhacday la odhan maayo walahaa waqtaani salaadan cishaai waxay leedahay laba waqti axaduhumaa waqtiga hore waqtu ikhtiyaarin waa kii markaa waqti ikhtiyaarka ahaa ee ay fiicnayd salaadda in la sameeyo dhexdiisa wa ashaara lahu lmusanifu sheekhu wuxuu kaa ku tilmaamay biqowli hadalka uu yidhi wa aakhiruhu cishaa'iga aakhirkiisu yemtadu wuxuu fidsan yahay fi likhtiyaari marka xagga ikhtiyaarka la ego waqtulikhtiyaarkiie ilaa ulusi leyli habeenka saddex meeloodoo meeshiisa hore ilaa inta ay ka tegayso waa waqtulikhtiyaarki waa waqtigii fiicnaa wahaani ka labaadna waqtu jawaasin waa waqti ay banaan yani waqti markaa ay bannaan tahay salaadii in la sameeyo oo jawaas loo idaafay laakiin da laga fadli badan laga fiican yahay wa ashara lahu wuxuu ku sheegay isagana biqowli hadalka uu yiri wa fil jawaaz xaqa banaanida hadaynu ka eegno ila tuluuci al-fajr athani waqtiga cishaayigu wuxuu markaa ku dhamaanayaa ilaa iyo maaragtay soo bixida waaga een maaragtay dambe waa bariga ilaa waa beriga ayaa markaa cishaygii uu joogay alfajr الثاني ay الصادق waa waaga runta ah marka wahuwa almuntashir isagaa inoo sheegayo wuxuu yihi waa ka uu baahsan yahay dawuhu iftiinkiisu muctaridan isagoo si ballaca bilufuqi cirka xaggaa sare isagoo markaa si ballaca u yaala ka sidaa u baahayo weeyaan ama alfajrulkaadibu ka isaga fajriga beenaalaha la yidhahday kaadibka la yidhaahdo ama waaga beenaalaha ihi fa yatlucu isagu wuxuu soo baxaa qabla daalika kaa maarata hortiibuu soo baxaa laa muctaridan isagoo aan ballac u baahsanayn bal mustaiilan bal waxa wey mid dharan u kacayo weeye daahiban fi samaa oo xagga cirka u baxayo wey wakhtiyada qaarkood baa la arkaabaa uma yazuulu kaasi kadibna wuu baaba'aa wa tacqubuhu dulmatun mugdi baa ka dambeeya walaa yatacallaqu bihi xukmun kaa isaga xukun kuma lama xidhiirsano isaga wax xukun oo ka dhalanaya ma jiro iftiinkaa marka hore la arko wakhtiyada qaarkood ee kor u baxaya ee haddana baaba'aya kaasi isaga xukun kuma xidhna buu yidhi sheekhu marka baabi'idaa iyo aad bay uga hadlaanoo qolyaha qaarkood waxay yidhaahdaan mayane eh, horta waxaan wakhtiyada qaar baa la arkaa bay yidhaahdeen eh, meelaha qaar baana laga arkaa qolyahan markaa falakiyiintuna eh, hadallay ka yidhahdo sababta maarata iftiinkani xagguu ka yimid iyo waxaas iyaguna aad bay uga hadlaan waxay markaa sheegaan qaarkood ma baaba'e siduu markaa isaga jiro ayaa markaa waagii kale uu ku dilaacaana waa la yidhi lakiin sheekhu hadda waa kanina yidhi wuu baaba-ayo mugdi baa ka dambeeya kadib waa haddana kan kale baahsani uu markaa eh, yimaada wadakare shaykhu wuxuu sheegay sheekhii abu xaamidin sheekhii abu xaamid la odhanayey ana lilcishaayi waqta karaahatin in cishaayigu uu leeyahay waqtu karaaho wa huwa maa bayna alfajrayn waa labada fajri kaa kaadibkaiyo kaa saadiqa ah inta udhaxaysa waa waqtigii cishaayigay ka mid tahay laakiin waa waqtu karaaha buu yidhi sheekh abu xaamid alsfirayini weeyaan sheekh abu xaamid haddii kutubta shaaficiyad ku aragtid waa abu xaamid asfiraayin axmed ibni maxamed shaykh اciraaqiyiin waa shaykhii baqdaadi waktigiisii afar boqol iyo lix buu dhintay may waa khalad wey yaa khazali yidhi xaashiyata bayjuri waa markaa waxmid abula seegay haddii asheikh abu xaamid la yidhaahdo waxa weeyaan waa abu xaamid alisfiraayiini ashaykhu abu xaamid haddaad aragto waa abu xamid asfiraayiin ama khazali alghazali unbuu kuugu imanay kutubta shaaficiyada haddii abu xaamid xataa la abu xaamid alghazali baa lagu raacin waa istilaaxaadkay ka mid tahay wuxuu ihi wasubxu subxi ay salaatuhu salaatu subxi salaadii subax hee wa huwa awalu nahaari luqa ahaan subaxu waxa weeye waa maalinta gelinkeeda hore ayaa subax la yidhaahdaa wasumiyat salaatu salaadii baa loo bixiyey bidaalika magacani lificlihaa fii awalihi maxaa yeelay waxaa salaadan la sameeyaa bilowgaa laga sameeyaa maalinta bilowgeedii ayaa dee laga sameeyaa maadaama maalin waxa weeye maalinta xaggeedii hore laga samaynayo ama subaxa xaggiisii hore laga samaynayo isagii baa loo tiiriyo salaadii subax baa layidhi lificlihaa fii awalihi xaggeedii hore ayaa laga samaynaya walahaa salaadani waxay leedahay kal casr sidii casarka kale khamsatu awqaatin shan waqti axaduhaa midkeed waqtu lfadiila waa waqtigii fadligaba maarata loo nisbeeyey ee fadliga lahaa wa awalul waqti marka waqtulfadiilaha salaad waliba way leedahay laakiin de sheekhu salaadaha qaar unbuu inoo sheegay salaadii casar shan buu inoo sheegay qaarkood baa toban gaadhsiiya qaar baa toddoba gaadhsiiya mid walba halkiisaa loogu tegi doonaa wahaanii ka labaad waqtulikhtiyaari waa waqtigii markaa mukhtaarka ahaa ee la doortay ee inta kale ka fiicnaa wadakarahu lmusanifu musanifku wuxuu ku sheegay fii qowli hadalka uu yihi wa awalu waqtiha salaadan bilowgeed waqtigeeda bilowgiisu uluucu lfajri اthaani waaga dambe waa beriga ihi inuu markaa soo baxo wa aakhiruhu aakhirkiisuna fi likhtiyaari xagga ikhtiyaarka markaynu eegno waqtiga la doortay ila lisfaari waa ilaa iyo inta uu markaa dhulku caddaanayo marka inuu xoog u caddaadana maahe waxaa la yidhi qofku qofka u soo dhowaada iyadoo daleer iyo waxba toona aanay jirin marka uu kala soocayo dadka markaa ag marmaraya markaasaa markaa isfaarkii uu bilaabmay markuu markaa aada usii cadaadana de waa isfaar sii markaa waxa weyaan eh, adkaaday unbuu noqonaya ee eh, aad ilaa qofka kaa fog arki karto wa huwa isfaarku alidaacatu waa iftiinka wthaaliu waktiga saddexaad waqt ljawaaz waa waqtigii salaada in loo dibdhigaa ay banaanayd laakiin laga fiicnaa wa ashaara lahu lmusanifu biqowlihi isagana musanifku wuxuu ku sheegay hadalka uu yihi wa fi ljawaazi xagga jawaazka ay bikaraahatin karaaha ayaana la soconaysee ilaa an yuqaariba uluuca ashamsi fi ljawaazi bikarahati ay bikaraahati wakhtigii markaa in salaada loo dibdhigaa ay bannaanayd iyada oo la karaahiyeysanayo waa ilaa an yuqaariba ilaa inta uu ku dhowaanayo uluuca ashamsi qorax soo baxa waraabicu ka afraad markaa iminka an yuqaaribadu waa sharax waa sharax sharaxeenana sharaxu dee laba qaabba waa loo qoraayo sharxi mamsuuj ah sharax isaga matnigu isku dhafan yihiin iyo mid aanay isku dhafnayn oo intuu qowluhu yidhahdo qowluhudaa sharaxaya sida iminka bayjuuriga oo kale qowluhu buu ku odhanayaa markuu de sharaxayo sharaxan uu sii saarayo kaa markaa isagu waa sharx mafsuul ah wuu ka baxsan yahay matnigiiyo matnigii kuma dhex daadsana laakiin sharaxan iminka ibnu qaasim isaga matnigii way isdhex geshan yihiinoo waa isku hal kitaab oo kale markaasoo kale waxaa la ilaaliyaa kitaabkii hore aad sharaxaysay icraabtiisii inaanad bedelin iminka halkan maxay ahay wa filjawaazi markaad matnigii akrido ilaa uluuci shamsi uluuc way jirnaydoo de ilaa bayaa ku jirnayd laakiin sheekhu markuu sharaxii soo dhexgeliyey maxay noqotay ilaa an yuqaariba uluuca shamsi markaa matnigii waa bedelmay sooma waxyaalaha la ilaaliya ka mid taha markaa waxa lama raba inaad bedesho kitaabkiina sidiisa waa inaad u dayso aad haddana sharaxdo marka waa inaan xataa icraabtii kitaabka aanad waxba ka bedelin lakin imika halkan de way dhacday waa ka sheekii uluucidii uluuca bay ka noqotay ilaa an yuqaariba ilaa inta uu ku siganayo uluuca shamsi ama uu ku dhowaanayo qorax soo bixi waraabicu ka afraad jawaazun bilaa karaaha waa wakti yani bannaan oo weliba karaahana aanay la soconin karaahiyeysanaynin waa ilaa uluuci اxumra markii cadaanku maarata waagu uu yar cadaado ilaa inta waxa weeye uu soo casaanayo meesha cadadu ay ka soo baxaysa yani cadadii soo dhawaanayso marka cadadii soo dhawaato dee halkii qorax soo bixi aad buu u guduudanaya marka cadadii soo dhawaataba marka casaankaasi markuu soo baxo waktigii markaa makruuha ee karaahada ahaa ayaad gashay wey wاlkhaamisu ka shanaad waqtu taxriimin waa waqtigii xaaraanta ahaa ama la xarimayey wahuwa taakhiiruha waa in salaadii loo dibdhigo ilaa an yabqa min alwaqti ilaa waqtiga ka harayo maa laa yasacuha wax ku filayn faslu washaraa'iu wujuubi salaati alaaatu ashyaa wa sharaa'iu wujuubi salaati shuruudaha salaadu ay ku waajibtaa alaaatu ashyaa waa saddex shay halkan wuxuu markaa inooga warramayaa shuruuu wujuubi salaa salaadu yay ku waajibtaa maxaa loo shardiyaa qofka ay ku waajibayso oo sharaadu waxay leedahay shuruudu sixana way leedahay shuruud ay ku ansaxdana way leedahay shuruudul wujuubna way leedahay shuruudo ay markaa ku waajibta wuxuu yidhi wa wujuubi salaati salaada waajibideeda shuruudaheedii alaatatu ashyaa saddex arrimood weeye axaduhaa midka koowaad alislaam waa islaamnimadii falaa tajibu salaatu salaadii kuma waajibto cala alkaafiri اlasliyi gaalkii gaalnimada u dhashay kaafiru اlasli waa gaalkii gaalnimada ku dhashay weeye kaa isagu salaadu kuma waajibta yani waxaa laga wadaa haduu soo islaamo waa kane walaa yajibu calayhi ku waajibi maayo qadaauhaa inuu soo qalleeya idaa aslama markuu soo islaamo soo qallee salaadihii intii gaalnimada ku jirtay ku dhaaftay lama odhanayo laakiin aakhira hadduu ilaahay la kulmo isagoo gaala waa lagu ciqaabayaa salaaddii uu ka tegey iyo sekadii uu ka tegey iyo gaalnimadiiba wa ama almurtadu kii isagu aan gaalnimada u dhalana ridoobay fatajibu calayhi salaatu kaa salaadu way ku waajibi wa qadaa'uha qallaheeduna wuu ku waajibi in caada ila alislaam haddii islaamnimadii uu ku soo laabto dee waxa intii uu gaalka ahaa dhaafay inuu qalleeyaan laga doonayo markaa saasaad gaalkii u kala saaraysa wathaani shardiga labaad albuluuqu waa qaangaadhkii falaa tajibu calaa sabiyin wasabiyatin inan yar inan yar salaadu kuma waajibto walaakin hase ahaatee labadaba waa la faraya bihaa salaadii bacda kamaali sabci siniina toddoba sannadood markay u dhammaadaan in xasala tamyiizu biha hadday ku garaadaystaan wey toddoba jir markay noqdaan hadday garaadaystaana wax kala garanayaan oo tamyiiskii toddoba jirkii uu ku xasilo salaadii waa la farayaa mas-uulkoodii weligoodii qofkii ka mas-uulka ahaa iyay waajib ku noqonaysaa inuu salaada uu maaragtay faro oo uu baro wailaa haddii ilmihii aanu intaa ku garaadaysan toddoba jirkii fa bacda tamyiizi markuu garaadaysto wax si fiican u kala garto markaasuunbay waajibi salaaddii in la fara wayudrabaani waa lagu garaacaya calaa tarkihaa salaada ka tegidda ay ka tegayaan bacda kamaali cashri siniina toban sanadood markay u dhammaadaan hadday salaada ka tagaan waa la ulaynaya yani wabaa lagu dhufanaya yudrabaani waxbaa lagu dhufanaya wthaaliu ka saddexaad shardiga saddexaad alcaqlu waa garaadki falaa tajibu salaadu kuma waajibto calaa majnuun qofkii waalla wqowluhu hadalka uu sheekhu yihi wahuwa xadu takliifi caqliga caqligu waa heerka markaa qofka markaa kalifaadda in axkaamta lagula hadlaa ay ku caliqan tahay saaqitun way ka dhacsan tahay fii bacdi nusakhi lmatni kitaabka matniga abushujaac nusakdiisa qaarkeed intaasi kuma qorna buuli oo caqligii baa la tacriifinayaayo waa xadu takliif laleeyahay waa halka takliifku uu ku xidhan yahayo qofka haddii laga waayo aanu mukalafba noqonayn oo aan shareecada lagula hadlaynin wsalawaatulmasnuunaatu salaadihii sunayaasha ahaa khamsun shan weey alciidaani labadii ciidood ay salaatu ciidilfiri waa salaadii ciidulfirida iyo wa ciidiladxaa salaadii ciidda carafo wlkusuufaani iyo labadii kusuuf dayaxmadoobaadka iyo cadaadmadoobaadka ay salaatu kusuufi shamsi wuxuu u jeedaa salaadii qoraxmadoobaadka wa khusuufi lqamari iyo dayaxmadoobaadka walistisqaau iyo roobdoontii ay salaatu salaadii roobdoonta wey wasunanu taabicatu lilfaraaidi sunanta ama sunayaasha faralka faralka soo raaca wa yucabaru canhaa aydan waxaa kale oo lagu magacaaba bisunati raatiba sunada raatibada ah baana la yidhaha ama sunanta rawaatibta abaa ah ayaa lagu magacaabaaye wahiya iyaduna waxa weeye sabcata cashara ragca marka hiya baa iskaga filay hiya iyadu waxa weeye sabcata cashara rakcatan waxa weeye toddoba iyo toban ragcadood wahiyadaas wowgaasi looma baahan waayo wsunan taabicatu lilfaraaidi haddaynaan halkii hore dee ku cadfin halkii horena shan buu inoo soo sheegayo shantii way dhammaatay alciidaani wاlkusufaani wاlistisqaa intaasi way iskoosatay wsunanu taabicatu dani mubtada cusub bay noqonaysa markaa khabar bay u baahan tahay wahiya meeshaa iman mayso cadafkaasi iman maayo hiya sabcata cashara ragcatan toddobi iyo toban ragcadood weey ragcata alfajri subaxa labada ka horeeya wa arbacun qabla اduhri afar duhurka ka horeeya wa rakcataani bacdaha iyo laba duhurka ka dambeeya wa arbacun qabla alcasri afar casarka ka horeeya wa rakcataani bacda almaqribi laba salaada maqrib ka dambeeya wa halaaثun bacda alcishaai saddex cishaa'iga ka dambeeya oo yuutiru uu ku witriyeysanayo biwaaxidatin minhuna mid ka mida markaa laba fajarkii ka horeeya garanay afarna duhurkii bay ka horeeyaan buu yihi labana way ka dambeeyaan marka way kala akidan yihiin laakiin afarna casarkay ka horeeyaan labana maqhribkay ka dambeeyaan saddexna cishaa'igay ka dambeeyaan ay midi witri tahay labada kalena cishaa'iga markaa raatibadiisii ay tahay wlwaaxidatu xabadda uu sheegay hiya aqalulwitri witrida inta ugu yar weeye ragcaddu wa inta ugu badanina ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood weeye wa waqtuhu witriga waqtigiisu bayna salaati alcishaai wa uluuci alfajri wuxuu udhexeeyaa salaada cishaa'i iyo waa beriga intaasuu udhexeeya hadduu cishaaigii qofku tukado watigii witrigu waa u furanya hadduu jamcu taqdiim watigii salaadii maqrib iyo salaadii cishaa hadduu isu geeyo oo jamcu taqdiim xagga hore ka tukado witrigiina wuu iska tukan karaa falow awtara hadduu witri witriyaysto qabla cishaa cishaa'iga ka hor camdan si ula kas ah aw sahwan ama maaragtay uu sahwiyo lam yuctada bihi la tirsan maayo witrigaa isagaa waraatibu lmuakadu raatibkii muakadka ahaa min daalika intaa rawaatibta aynu soo sheegnay inta ka muakadkee la adkeeyey kulihii waxaasoo dhan isku wada daro cashru rakcaatin waa toban ragcadood uun ragcataani qabla subxi laba subxa ka horeeya wa ragcataani qabla duhri laba duhur ka horeeya wa ragcataani bacdaha laba duhurka ka dambeeya wa ragcataani bacda almaqribi laba maqribka ka dambeeya iyo wa ragcataani bacda alcishaai laba cishaa'iga ka dambeeya intaasaa muakada tobanka ah waa marka aynaan witri ratin witridu waa muakad iyaduna sunno muakada weeyi laakiin waxaad moodaa shaarixu inaanu isagu witrida rawaatibta ku tirinin wa alaaثu nawaafila saddex salaadoodoo sunayaali muakadaatun kuwo iyaguna la akiday weeyaan iyagu markaa rawaatib maaho faralkii lama socdaan laakiin iskood iskood bay u taagan yihiin waana la akidayo la adkeeyey ayru taabicati lilfaraaidi waa kaa ku yiri iyadoo aan markaa taabic u ahayn oo aan soo raace u ahayn faralkii axaduhaa midka koobaad salaatu leyli waa salaatuleylki qofku inuu habeenkii salaad iska tukado wanaflu mulaqu sunaha mulaa mulaa waxaa laga wadaa aan tira ku xidhnayn fi leyli habeenkiibuu afdalu ka fadli badan yahay min anafli mulaqi sunihii mulaqa ahaayee fi nahaari maalinta la tukanaya nafliga sunaha mulaqii ee aan tira lagugu xidhina iska tuka uun lagu yidhi inaad habeenkii tukato iyaa ka fadli badan inaad maalintii tukato oo salaatuleylka ayaa salaatunahaarka ka fadli badan weyn wanaflu wasat aleyli afdalu haddana habeenkii baa lasii kala fadiliye habeenkii dhexdiisa inaad ka tukato ayaa markaa ka fadli badan awalkiisa wanaflu wasat aleyli habeen barhka inaad tukato ayaa afdalu fadli badan oo ka fadli badan awalkiisi iyo aakhirkiiba haddaad saddex u qaybso wey haddaad habeenkii saddex qaybood u qaybiso saddex qaybood oo isleeg qaybta dhexe ayaa markaa fadli badnaanaysa uma aakhiruhu afdalu hadaad laba u qaybisana nuska dambe ayaa fadli badan wahaada liman qasama leyla alaaan kaasi buu yidhi waa qofkii habeenkii saddex u qaybiya cafwan wanaflu wasata aleyli afdalu habeenka habeenbarhka inaad tukato baa fadli badan waa haddii aynu habeenkii laba u qaybino wey habeenkii markaynu laba u qaybino inaad markaa habeen barka tukato ayaa waxa weeye ayaa afdalahoo ka fadli badan inaad awalka ka tukato iyo inaad xagga dambe ka tukato lafteedaba oo habeen barkii laftiisii markaad habeen barka tukato yani bacdalmuntasaf baa laga wadaa markii habeenkii kala barkii uu gaadhay inaad markaa halkaa salaaddii ka bilowdo iyo afdala haddaad saddex u qaybisana saddex isleeg haddaad u qaybisana qaybta dambe inaad markaa ka tukato salaatuleilkii iyaa afdal noqonay wanaflu wasat leyli afdalu waa liman qasamahu nisfayni wey uma aakhiruhu afdalu haddana aakhirkiisa ayaa afdala wahada liman qasama leyla alaaan waa qofkii habeenka markaa saddex isleeg u qaybiyey ayaa markaa ululeyl aakhirka ka tukanay wthaani qaybta labaad salaat duxaa waa salaadii duxada wa aqaluhaa rakcataani inta ugu yari iyada waa laba ragcadood wa akaruhaa inta casharata ragcatan ugu badanina waa laba-iyo toban ugu yar labiyo tobanna ugu badan tahay waa qowl madhabka ku jira laakiin waxaa muctamada inay sideed ugu badan tahay wa waqtuhaa waqtiga salaadani min irtifaaci shamsi ilaa zawaaliha waa laga soo bilaabo waqtigeedu waa markay qoraxdu kor u yar kacdo yacni in waran leeg sida isha u muuqanaysa in waran leeg markay kor u kacdo ayuu waktigeedu ka bilaabmaa ilaa zawaaliha ilaa qoraxdu ay markaa xagga caleerdhaca u iilanayso ayuu markaa waktigeedii noqonayaa kamaa qaalahu nawowiyu sida uu nawowi ku sheegay fi taxqiiqi kitaabkiisa taxqiiqa iyo wa sharxi lmuhadabi sharxulmuhadabka labadaba horeynu usoo aragnay adu waa ilal istiwa wey ilaa iyo waktiga istiwaaga barka zawaalka waxa ka horeeya de baan yar ka horeeye istiwaagaasi haddii uu gaadho waktigii salaatu duxuur waa baxay whaaliu ka saddexaad salaatu taraawiix waa salaadii taraawiixda wa hiya cishruuna rakcata bicashri tasliimaati fii kuli leylati min ramadaana wa hiya salaadan taraawiixdu cishruuna rakcatan waa labaatan ragcadood bicashri tasliimaatin oo Eh, toban salaamo naqsi ay ku jiraan waa labaatan ragcadood oo toban salaamo naqsi ay ku jiraan yacnii laba ragcadood oo kastaba waa laga baxaya fii kulli leylati min ramadaana habeen kasta oo ramadaan ka mid a salaaddaa waa la tukanaya wa jumlatuha duuduubkeedu markaa khamsu tarwiixaatin waa shan nasasho oo dee kolkii afar la tukadaba waa la nasanaya markaas haddana afar kale la tukanaya markaasaa la nasanaya waa sideed afar saddexaad baa la tukanaya waa la nasanaya waa labiyo toban afar afraad baa la tukanaya waa lix iyo toban markaasaa la nasanaya afartii shanaad baa la tukanaya markaas haddana la nasanaya witridii baa la raacinaya shan tarwiix marka halkaas ka soo baxe wayanwi shasu qofku wuxuu niyoonayaa bikuli ragcatayni minha laba ragcadood oo kastoo kamid ah ataraawiix salaadii taraawiixda inay tahay buu niyoonaya aw qiyaami ramadaana ama qiyaamkii ramadaanta inuu yahay ayuu dhiyoonay walow salaa hadduu tukado arbacan minhaa afar ka mida bitasliimatin waaxida hal salaama naqsi ku tukado lam tasixa salaadaas u asixi mayso salaadani saasay usoo aroortay in labalaba loo tukado markii laba la tukadaba laga baxo afar afar in laysugu xidho salaadan taraawiixda saxaabadii lagala kulmay qaabkii loo arkay unbaa loo tukanaya waxba laga bedeli maayo tiradeedana intaasaa lagu ekaynayaa saxaabadii lagala kulmay ee ummadii ka dambeysayna ay markaa tukan jirtay haddii markaa afar la tukado dee afartaasi salaadan taraawiixda umay soo aroorin in laba looga baxo ayuunbaa usoo aroortay wa waqtuhaa salaadan waqtigeedu bayna salaati alcishaai waxaa la tukadaa cishaai kadib iyo wa uluuci alfajri waa bayna salaati alcishaa waxay udhaxaysaa salaadda cishaai iyo wa uluuci alfajri waa beriga yani waa habeenkii oo dhan weeye salaadda cisha hadii qofku tukado taraawiixdii waqtigeedii waa soo galay sidii witriga oo kale ilaa iyo waa beri faslu wa sharaa'id as-salati qabla ad-dukhul fiha khamsatu ashyaa shuruudaha salaadu inta aan la gelin waa shan shay shuruudihii salaada halkan wuxuu ka gelayaa waa waa shuruudu sihha weey waa shuruudii salaada ay ku ansaxaysay kuwii hore inuu soo aragnin waxay ahaayeen shuruudihii salaadu ay ku waajibaysay marka hadaba shuruudaha ay salaadu ku ansaxdo waxay u kala baxayaan ama waxaynu odhanaynaa shuruudaha salaadu waa horta waa la doonayaa qabla dukuul buu ina yidhi ka hor ka hor baad la imanaysaa shuruudahan laakiin haddana macnaheedu ma aha inta aanad gelin unbaa lagaa doonayaa haddaad gasho shuruudahan lagaama doonaye maaha shuruuddii salaada ka hor baad xaqiijinaysa ood la wada imanaysa salaaddii intaad ku jirtana waad ku sifaysnaanaysa haddii shardigii buro adigoo salaadii ku jira salaaddii way buraysa kolka aad la imanaysaana wuu ka horeynayaa salaada ka horbaad ayaad shardigan soo xaqiijinaysa ad horta soo sugaysaa wa sharaa'itu salaati shuruudihii salaadii qabla dukhuuli fiiha inta aan la gelin lala imanayin kadibna lagu sifaysnaanaya ilaa intay salaadu jirto weeye khamsatu ashyaa shan shay wey washuruud wey shuruudu jamcu sharin waa shari jamcii markaa dee sharaa'id baaba inoo qornayd isaguna shuruud bu sheegay sharaa'id waa jamcu shariia iyadu sharaa'id waa jamcu shariia shuruudna waa jamcu sharin wa huwa luqatan alcalaamatu buu yihi luqa ahaan sharigu waa calaamadda saasaa kolley caan baxsan laakiin haddana kutubta luqadu si kale qaarkood u dhigaano waxay hahdaan sharigu luqa ahaan waa in iltizaam qofku uu sameeyo waa in wax laysku laazimiyo shardi baan waxaa kaaga dhigay waa adigale yani waan kugu laazimiyey ama calaamadda sharad baa la yidhaha ba bifatxi ra sharad oo jamceeduna ashraad uu yahay ama shardi oo jamciisuna uu shuruud yahay waa iltizaamka wa sharcan sharci ahaanna maa tatawaqafu sixatu salaati calayhi waa wixii ay ku dhismaysay salaadda ansixitaankeedu oo salaadu aanay ansaxayn laaanti walaysa juzan minhaa haddana aan salaadii kamid mid ahayn waa waxaan salaadii qayb ka ahayn oon salaada ka mid ahayn salaada inay ansaxdaana isaga ay ku dul dhisan tahay wakharaja bi haada alqaydi qaydkan dambe ee aynu leenahay salaada ka mid ma aha waxa ku baxaya alruknu ruknigii salaada rukniga salaadu fa inahu juzun min asala salaadu la-aantii ma ansaxdo oo shardigii xaggaa wuu kala kala shardiga la'aantii salaadu ma asaxayso ruknigana la'aantii salaadu ma asaxayso laakiin waxay ku kala duwan yihiin ruknigu salaadu ka mid yahay shardiguna salaada ka mid maaha الشرط الأول شرطك كوبات طهارة الأعضاء حبنه وإنه كطاهر يهين من الحدث حدثك وحي ميري واجبين وحي ويسا واجبين الأصغر والأكبر كي رأيك وينا عند القدرة وهذا يقفك أود ليه qofkii awoodo weeye inuu ahaaro qaato haddayna suuragal ahayn inuu ahaaro qaato waa faaqidu ahurayn kii la odhanaye faaqidu ahurayni kii faaqidu ahuraynka ahaa ee labadii wax daahirinayay waayey labada wax daahiriya maxay ahayn biyihii iyo iyo ciiddii labadiiba kii waayey dee kaasunbaa hadduu diyaarad saaran yahay amaa faaqidu ahurayni kii markaa faaqidu ahuureynka ahaayee labadiiba waayey ciiddii iyo iyo wuxuu waayey biyihii labadiiba diyaarad buu ku xaniban yahay cirka sare ama dooni buu saaran yahay baddana biyaha kama darsan karo biyana ma haysto markaa faaqidu ahuureyn baa la yidhaahda waxba ma hayo kaasi muxuu samaynayaa fa salaatuhu saxiixatun kaa salaadiisu way iska ansaxaysa sidii saasubuu ku tukanaya isagoo wax alla wuxuu sameeyi jirin qaar baa laga ina gidaarada diyaaradda masmasaxaan waxba taasi cibaado maayo isku lugoyni ilan ciiddiina meesha kuma haysid waa nin markaa intuu biyo waayo caana ku weysaysanayo kalunbaad noqonaysa fa salaatuhu saxiixatu ninkaa salaadiisu saasay ku ansaxaysa maca wujuubi alicaadati calayh salaaddii way ka ansaxday haddana inuu soo celiyaa laga doonaya inuu soo celiyana waa laga doonaya markuu ama ciiddii helo ama weyse biyihii helo ayuu mar labaad wuu tukanayaa salaada markaan horena tuka baynu si aan waktigu kaaga bixin wa tahaaratu najas waxaa taa mid ah dadkan etoobiya ku safra ee basaska raaca iyaga laftoodu way cabanayaanoo nimankii salaad ma joojinayaanoo salaaddii waktigeedii baa baxaya kuuma joojinayaan mararka qaarkood inaad weyse qiin baa laga yaabaa su-aalo noocaasaa yimaada kursigaaga adigoo fadhiya kol haddaa u taagi weyday ayuunbaa tukanaysa hadhow markii markaa eh, ka degtana dee salaaddiisaani baad u tukanaysa wa tahaaratu najas ahaaradii nijaasada di qofkii markaa nijaasadii inuu qofku aahir ka yahay iyo iyaduna shardiya najaskii alladii laa yucfa canhu nijaasadii aan saamaxa ahayn fii thawbin thoobkii waa in tahaaradii laga helo wa badanin jirhkii waa in laga helo maradii iyo jirhkii iyo wa makaanin meeshii lagu tukanayay wa sayadkuru musanifu sheekhaa sheegi doona buu yidhi haada alakhiira kan dambe qariiban dhowaan buu sheegi doonaa ayuu sharixi doonaa halkaasina ku sharixi doonaa buu leeyahay wathani shardiga labaad satru lawni alcawra cawrada midabkeedii in la qariyo cinda alqudrati markii awood loo leeyay marka midabkii in la qariyuun baa waajib hadaa doonto mare ku dhagan hadaad xataa ku qariso oo midabkii aanu ka dhex muuqanaynin salaaddii way ku ansaxaysa lakin hadday maradu kugu dhegan tahay waa karaahiyo weliba markay dumar tahayna karaahadu way sii adkaanaysa والثاني ستر لون العورة عورada midabkeedii in la qariyo عند القدرة markii awood la leeyahay marka la qarin ka wax lagu qariyo la helayo dii walaw kaana ash-shakhs hadu doono qofku haba noqdo khaliyan mid kaligiya oo waliba fi dhulmatin meel mugdi ku jira oran maayo de qolkana bay asturaye mugdina waan ku jira adibay ma arkaysa sideedaas uma ku tukayaan oo qaawan salaad ka asixi mayso fa in ajaza an satriya hadu marka uu kari waayo inuu sallaa caariyan isagoo qaawan buu iska tukan dharba ma haysto walaa yuumiu ma ishaarayo birukuuci wasujuudi rukuucda iyo sujuudda ma ishaarayo isagoo isla cawrada qari ee muxuu samaynayaa bal yutimuhuma saani buu rukuucay saani buu sujuuday hadday doonaan dad ha joogaan iyagaa laga doonaya inay indhahooda qarsadaan oo ay markaa waxa qadulbasar la yimaadaan laakiin isagu salaadiisu tukanaya walaa icaadata calayhi lagumana lahaa isaga markaa soo celin soo celin laguma laha oo dee in dhar la waayo iyo iska markaa haalib ahayd oo dadku waagii hore wax dhar haystaaba iska yaraaba markaa inuu dhar la-aani ay dhacdo iyaa iska badnayd markaa salaad la soo celinayana ma laha wayakuunu satru cawrati cawrada asturkeedu wuxuu noqonayaa bilibaasin aahirin maro aahira wax aahira unbaad maaragta isku asturi haddaad maro nijaasa haysato oonad wax kala haynin iyadiina aanad waxaad ku maydhahaynin waad iska tuuraysaayo nijaas ku tukan maysid adigoo markaa bilaa dharaas ka tukanaysa wayajibu satruhaa aydan waxa waajibi in lagu asturo eh, maaragtay eh, in la asturo ayaa waajibi cawradii fii kayri salaati markii aan la tukanayn can acyuni nnaasi dadka indhahooda laga asturi haddaanu xataa qofku tukanaynin cawradii inuu asturo hadday meeshii dad joogaan inuu asturaa waa waajib wa fi lkhalwati keligii hadduu yahay meel markaa cidla hadduu joogana iyadana waa saasoo kale waa la asturi laakiin waxaa la yidhi markuu keligii yahay cawrada uu qofku asturaya waa uun sawateynkii waa labadii maaratay e, muqaladka ahaa cawradooda ay adkayd xaggii dambe iyo iyo iyo xubinkii taranka ayuunbuu asturayaa markuu keligii yahay intaasaa waajib ku ah bawdadiisa inuu asturo ninkii waxba waajib ku noqon mayso laakiin markuu dadkii la joogo dadkii wuu ka wada asturaya cawradii oo dhan ilaa lxaajatin xataa hadduu keligii yahay cawradii wuu asturaya ilaa lxaajatin inay markaa dani keento mooyaane inuu markaa muujiye min iktisaalin sida isagii oo meedhanayo oo kale wanaxwi iyo wixii lamid ah haddii baahi ay timaado de wuu markaa wuu banaynaya laakiin markii aanay baahiyi jirin cawradiisi waa inay asturnaato wa amaa satruha can nafsihi inuu naftiisa cawrada ka qariyo falaa yajibu kaas isagu waxba waajib ma aha eeg markuu cidlo joogo ha qariyo waa la yidhi laakiin markanuu maalan mayranayo oo kale de xaajadii baa keentay oo uu faydaya inuu isagu iska qariyo dhinaciisa iska asturo oo indhihiisii uu ka qariyo cawradii iyadu waxba waajib ma aha laakiin yukrahu waxaa la karaahiyaystaa nadaruhu ilayha inuu cawradiisii uu eego oo markaa waxa weeye araggiisii markaa waxa weye ku qotomiyo waa arrin markaa laga fiican yahay wa cawratu dakari ninkii lab ama qofkii lab cawradiisu maa bayna suratihi wa rukbatihi waa xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa wakada aamatu adoontiina waa lamid wa cawratu lxurati gabadhii xurada ahayd iyadoo aan adoonta ahayn fi salaati salaada dhexdeeda cawradeedu maa siwaa wajhiha wa kafayha waa wixii ka soo haray wejiga iyo labada kaf dahran wa baطnan labadii kaf boga iyo markaa dhabarkaba labaduba ila lkuucayni ilaa iyo laga gaarayo labada kuuc kuuca horeynu u sheeg kuuc waalkabanu laftaa suulka ka dambaysa marka halkaa ayay markaa ku joogsanaysaa kuucii waa halka amaa cawrat lxurati gabadhii xurada ahayd cawradeeda miyaa khaarija asalaati marka aanay salaad ku jirin ee dad ajnabiya rag ajnabiya ay la joogto fa jamiicu badaniha waa jirkeedoo dhan yani ma eegi karaan xataa wejigeeda ma eegi karaan haddii aanay dani imanin wa cawratuhaa cawradeedu fi lkhalwati markii ay keligee tahay kadakari waa sidii labka oo yani xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa markii keligee tahay cawradeedu iyada waa xudunteediiyo jilibka inta udhaxaysa ninkiina waa inaga keligii yahay cawradiisu waa sawataynka walcawratu lugatan annaqsu cawradu af carabi ahaan alcawra waa annaqs waa dhinaan ama nusqaan weyn wa tuطlaqu sharcan sharci ahaan waxaa lagu iطlaaqaa calaa maa yajibu satruhu wixii ay waajib tahay in la asturo wa huwa lmuraadu huna waana macnaha halkan la doonayo wa maa yaxrumu nadaruhu macno kalena way leedahay sharci ahaanoo wa maa wax kalena cawro waa la yhahda wixii yaxrumu nadaruhu in la eegaa ay xaaraan tahay waxa in la eegaa ay xaaraan tahayna cawro waa la yidhahdaayo waa markuu ina lahaa ama cawrat اlxurati khaarij الsalaa fajamiicu badaniha waa yani dadka ajnabiga ahaa maxay jirkeedii ka eegi karaan waxba ma eegi karaan hadaana xaaja imanin waxba ma eegi karaan marka wacalaa maa yaxrumu nadaruhu wixii in la eega ay xaaraan tahayna cawro waa la yidhaahdaa wadakarahu asxaabu kan isaga asxaabtu waxay ku sheegaan fii kitaabi nikaax kitaabka guurka ama nikaaxa iyay ku sheegaan wthaaliu shardiga saddexaad alwuquufu qofku inuu istaago calaa makaanin aahirin makaan aahir waa kiina lahaa markuu ina yidhi waa in marada iyo jirka iyo makaanka la daahiriyo musanifkaa sheegi doona waa kan markaa halku ku sheegay alwuquufu calaa makaanin aahirin meel aahira in la istaago falaa tasixu asixi mayso salaatu shaksin qof salaadii yulaaqii badanihi uu la kulmayo jirkiisa wax kamida aw libaasihi ama dharkiisa wax kamid ah najaasatu najaasa ay la kulmayso fii qiyaamin marka uu taagan yahay aw qucuudin ama uu fadhiyo aw rukuucin ama uu rukuucsan yahay aw sujuudin ama uu sujuudayo qofkii makaankii uu ku tukanayay waa inuu daahiriyo maxaa loogala jeedaa waa inaan isagu nijaas taaban jirkiisu baryaha uu xidhan yahay ee maaragtay markuu rukuuciyo markuu sujuuda dhaqdhaqaaqaya iyaguna sidoo kale waa in aanay taabanin najaaso waa inaan iyaguna najaaso taaban intaasun baa loola jeeda marka markaad sujuuddo meelihii aad taabanaysay waa inaan nijaas ahayn hadday najaaso kale oo aanad iyada taabanayni ku hoos taallo dhibaato kugu keeni mayso falaa tasixu salaatu shasi qof salaadii ma ansaxayso yulaaqi uu la kulmayo bacda badanihi jirhkiisa wax ka mid ah aw libaasihi ama dharkiisii wax ka mid a najaasatu najaasa ay taabanayso fii qiyaamin mar uu taagan yahay aw qucuudin ama uu fadhiyo aw rukuucin ama uu rukuucsan yahay aw sujuudin ama uu sujuudsan yahay waraabicu ka afraad alcilmu bidukhuuli اlwaqti waa in aqoon qofku uu leeyahay waqtigii inuu soo galay aw danu dukhuulihi waa inuu garanayo aw danu dukuuli ama waa inuu u malaynayo inuu soo galay bilijtihaadi ijtihaad ugu malaynay markuu ijtihaaday haddii maalan daruuro iyo waxbaa jira ma garan karayo dee wuu dadaaliyo wuu ijtihaadi markuu ijtihaado markuu is yidhaahdo hadda waktigii waa soo galay wuu tukan karaa falow sallaa hadduu ku tukado bikayri daalika intaas iyadoonay dhicin ijtihaad lamuu iman waxbana cilmi kalena ma hayo wuu iska tukaday uun lam tasixa salaatuhu salaadu ka asixi mayso wain saada falwaqta waqtigiiba ha ku beegnaaday haddana waqtigiiba ha ku beegmay salaadaasi u asixi mayso wlkhaamisu ka shanaad ee u dambeeya istiqbaalu lqiblati waa in qibladii loo jeedsado ay ilkacbati kacbadii weeyi wa sumiyat qiblatan qiblo ayaa la yidhaahdaa lianna almusaliya qofkan markaa musaliga tukanaya ayaa yuqaabiluhaa u jeesta markaa qibla waa waxaw wixii kaa horreeyaad u jeedsanaysay wey wa kacbatanna waa lagu magacaabaa liirtifaaciha ila way taagantao way sarraysaa kacba markaa kacbadu waa wixii sarreeya wastiqbaaluhaa qaabilaadda qiblada la qaabilayaa bisadri waa shafka ama laabta intaasaa markaa qiblada lagu qaabilaya wastiqbaaluhaa bisadri laabta oo lagu qaabilaa sharun shardi bay u tahay liman qadara calayhi qofkii awooda wastanaa wuxuu soo reebay almusanifu sheekhu min daalika intaa wuxuu ka soo reebay maa dakarahu waxa uu ku sheegay fii qowli hadalka uu yidhi wayajuusu waxaa bannaan tarku istiqbaali qiblada ujeedsigeeda in markaa waxaweya laga tago fi salaati salaada dhexdeeda fii xaalatayni laba xaaladood ayay bannaantay in qiblada laga jeedsadaa kow fii shiddati اlkhawfi markii cabsi darani ay jirto fii qitaalin mubaaxin iyadoo lagu jiro dagaal bannaan dagaalkii xaaraanta ahaa maaha dagaal bannaan iyadoo lagu jiro waaya markaa dagaal bannaan keliya maaha waa dagaal bannaan iyo iyo baxsad bannaanba carar banaan baxsad banaan haddaad ku jirtana iyadana waa la mid fardan kaanat isalaatu aw naflan salaadaasi ama faral ha noqoto ama sunno ha noqotee qibladii markaa way kaa dhacaysa xagga aad u cararayso ayuunbaa dee u tukanaysa markan dagaalka lagu jira aanay kuu suuragalayn inaad qibladii u jeedsataana dee adigoo dagaalamayo dagaalkii wada iyaad salaadiina wadaysa wa fi naafilati marka labaad xaaladda labaadna وفي النافلة وصلاة سنها هاي دحديده في السفر سفرك دحديسا لو سنيسنيه على الراحله غاديدك دوشيس اما هاش دوشيد فللمسافر قفكي سفر ku jiray safaran mubaaha safar banaan waxa u banaan walaw qasiira safarkaasi haba gaabnaado oo meelahan dhowdhawaha ka soo noqonaye at-tanaffulu inuu sunaysta ayaa u furan sawba maqsidihi isagoo u jeeda sawba waa ay jihata maqsidihi dhinacii uu socday isagoo u dhinacii u socday isagoo u jeeda inuu iska sunaysta ayaa u bannaan waraakibu daabati qofkii daabada fuushanaa laa yajibu calayhi kuma waajibo fii sujuudihi marka uu sujuudayo wadcu jabhatihi inuu wejiga saaro calaa sarjihaa koorihii maalan oo kale qofkii markuu daabadii ama faraskiisii fuushan yahay uu safarka yahay wuu iska sunaysanaya markuu sujuudayo lama odhanayo dhabarka daabada ama kooraha wajiga saar lama odhanaye wuu yar foorarsanaya kii gaariga wadayna waa saa soo kale soo gaarigiisii iska wata ayuu dee waxa weya rukuucdii iyo sujuudii wuu yar ishaarayaa uune la odhan maayo wejiga meel saar hadduu meel saaro dee wuu tegaya bal yuumiu wuu ishaarayaa un um birukuucihi rukuucdiisa iyo wa sujuuddiisa wuu ishaarayaa wayakuunu sujuuduhu sujuudda ayaa noqonaya akhfada mid ka hooseeya min rukuucihi rukuucdiisa wa ama almaashi kii lugaynayey ee safarka ahaa fa yutimu isagu wuxuu dhammaystiri rukuucahu wa sujuudahu rukuucdiiyo sujuuda uu dhammaystiraya isagu qibladana wuu ujeedsanaya wayastaqbilu qiblata qibladu ujeedsan fiihima rukuucdiiyo iyo wa fii ixraami markuu salaada xidhanayo markuu salaada xidhanayana wuu ujeedsan markuu rukuucayana wuu ujeedsan markuu sujuudayana wuu ujeedsan walaa yamshi socon maayo lugayn maayo ilaa fii qiyaamihi marka uu markaa taagan yahay mooyaane salaada qiyaamkeedii marka lagu jira faatixadii u akrinayo ayuu iska soconaya isagoo socduu faatixadii iyo qur-aankii kale akriyayba akriyaya rukuucdii markii gaadhuu soo jeedsanaya wuu rukuucaya wuu kacaya oo ictidaalkiibuu la imanaya markaasuu ictidaalkana hadduu doono wuu soconaya waxoogaa intuu ka gaadhsiin karo markaasuu haddana sujuuddii u soo jeedsanaya wuu sujuudaya kolkuu sujuuddii ka kaco ayuu haddana fadhiisanaya kolkuu fadhiisto qibladiibuu ujeedaya intaa haddana sujuuddii labaad buu sujuudaya wuu kacaya wuu soconaya marka juluusii juluusku sheegaya waa bayna sajdateynki wayastaqbilu qiblata fiihima qiblada ayuu qaabilayaa rukuucda iyo sujuudda markuu ku jiro iyo wa fii ixraamihi markuu salaada xidhanayo iyo wa juluusihi marka uu u fadhiyo bayna sajdateynka wey labada sujuudo dhexdooda walaa yamshi socon maayo ilaa fii qiyaamihi markuu taagan yahay mooyaane qiyaamki marka qiyamki waa markuu qur-aankii akhriyayey iyo markii ictidaalkii iyo wa tashahudihi markii atixiyaadka uu ku jiro atixiyaadkeenta isagoo iska lugaynaya ayuu atixiyaadkii akhriyayaa wa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam